u baab yahay can اlkuxli indhakuul laga reebo lilxaadati haweeneyda asayga saaran ama ciddada ku jirta in indhakuul ay marsato in laga reebo wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun شhan boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam النasai alي mt abarna arabic bn sulayman اlmuraadi waa iqa qaala xadaثana شhucayb ibn leyth leys waxa waa imaamkii wiilkiisa shucayb ahaa oo iqada ahaa nabiilkan ahaa can abihi abihiis leyt bn sacd almisri qaala wuxuu yihi xadaثana ayuub wa huwa ibnu muusa alqurashi waa iqa qaala wuxuu yihi xumayd ibnu naafic alansaari waa iqa waxadaanii xadaatnii waxay ii warantay zaynabu bint abi salama ayaa ii warantay waa rabiibat الnabiy salى اllahu alayhi waali wasalam wa kaanat waxay ahayd can ummiha baa iga warantay dha hooyaday hooyadayd hooyadeed oo umu salama ayaa ugu warantay <clears throat> ama iga warantay umi salamata qaalat waxay tii umu salama jaaءat waxaa timid imra'atun haweeney oo min qurayshin reer quraysh ayaa timid faqaalat waxay tii ya rasu rasuulka allow ina bnii wiilkayga ina bnatii gabadhaydana ramidat indha bug ayaa ku dhacay ama indhahay ka xanuunsatay afa akxuluhaa mayuun indhakuul ma u mariyaa oo indhakuulka indhabugaas iyo waxyaabahaas daawo ay u yahay marka ma u mariyaa wa kaanat waxay ahayd mutawafa canha mid laga dhintay oo ciddadii wafaadka ku jirta faqala wuxuu yihi nabigana salى اllahu alayh wali waslm ilaa arbacata ashhuri wacashraa afar bilood iyo toban habeen inay gaarta mooyane اktixaal iyo indhakuulasho ma jirto weyaan uma kadibna qaalat waxay tidhi inii aniga akhaafu waxaan ka baqayaa ama u baqayaa calaa basariha araggeeda inay aragga beesho oo gabadhaas haddii indhakuul aan la marinin indhalaan ay ku dhacdaan ka baqayaa faqaala wuxuu yihi nabigeen sal sl laa maya hooyada mogta waa naxariis badanta waa taqaanaan canuga markii dheg yar laga qabto wuu dhegabeeli ilaa laga qabani windhabeeli xanuun yaraa qabani naftaa ka dheci hooyada naxariista ku jirta ayaa aad u badan marka sidaa darteed nabigeenna wuxuu ogaa inay u indhabeelaynin sharcigana aan loo jiban karin ilaa shay iraar faman iura waxaan ahayn oo xaaladda iska ahayd xaajiyaad a iska ahayd oon loo jiban karin ayuu nabigeena ogaa sal sl markaas wuuu yidhi laa maya ilaa arbacata ashhurin afar bilood moyan iyo casharan toban inay dhammayso qad kaanat waxay ahayd ixdaa kuna midiin fi ljaahiliyati xilliga jaahiligi taxuddu iyo taxiddu dhib ma laha labadaba tuxidduna ayadna dhib ma lahan waaya qad kaanat waxay ahayd ixdaa kuna midiin taxidu mid isbasaasiso oo say saarato calaa zawjihaa ninkeeda sanatan hal sano oo kaamila uma kadibna tarmi tuurta calaa ra'si sanad sanadka gabagabadiisa iyo bilowgii sanadka dambe bilbacrati diga kadibna ay tuuraysay oo dhibkii ay soo martay o xalay ka sheekaynay oy gabadhii ka sheekaynaysay culayskii inti ogaanta la ekaa ooy inay muxuu ahaa ku rugata ama isku tirtirto eh, shimbir amaba neef ariah ama dameer oo in badan oo kuwa ka mid ahna ay urkii iyo qurmoonkii haweeneydaas ka baxay ay u dhintaan xaaladaas noocaas ahay weliba ay diga yar intay turta dhihi jirtay waxaas markii loo ega xaqa zawjka waxba ma ahan baan soo marnay marka hal sana ayay muxuu ahaa ku nagaan jirtay xaaladaas musriga ah oo aadka u liidan uma tarmi calaa ra'si sanati sanadka gabagabadiisa ama sanadkale bilowgiisa bilbacrati ay diga tuuri jirtay iyadoo hawshaas ayada inay waxweyn ahayn ka cabirayso waynu ku qasbanayd meel uguma leexan karin waxaan xalishoo sheegnay ood ogeydeen inay dhammaan oo jaahiligii eh, xilligaas joogay oo carabta ah iyo jaahiligan maanta hadda buudiyiintii ummadahan muxuu ahaa diinaha khariban haysto oo waxaa weeyaan mushrikiinta xadda ka baxay ah oo wax walba caabudo gabdhaha ay duugayaan oo iyagoo nafta ay ku jirta ninkooda lala aasi inay kuwii hore dhaameen ayaan xalay soo tilmaanood ogeydeen xadii saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alay mt akhbarna moxamed bn cabdillahi bni yaziid alqurashi waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can yaxya bn saciid alansaari can xumayd ibn naafic alansaari can zaynab bint abi salma can ummiha umu salma radia allahu ardaha ana imra'atan haweeney atat الnabiya nabiga u timi sal l fasaأalatu waxay wax ka weydiisay can ibnatiha gabadheeda xaalkeedii gabadhaas marka maanta waxaa dheheen zawjuha ninkeedii wahiya gabadhaa tashtaki way xanuunsan tahay xagey ka xanuunsan tahay indhahay ka xanuunsan tahay qaala wuxuu yihi nabigeena sal اla slm qad kaanat waxay ahayd ixdaakuna midiin tuxidu ama taxidu amaba taxuddu asanata sanad kaamila uma kadibna tarmi waxay tuuri jirtay albacrata digada calaa rasi اxawli sanadka bilowgiisa dambe wainamaa in kale ahnayn hiya ciddada arbacata ashhurin wacashra waa afar bilood iyo toban maalmood xadii saddex kun shan boqol iyo afartanaad waa saxiix isna qaala alimaam nas abarna moxamed ibnu macdan ibnu ciisa ibnu macdan alxaraani waa qaala xadaana ibnu acyan alxasan ibnu maxamed ibnu acyan waa saduuq qala wuxu uhi xadaana zuhayr ibnu macaawiya aljucfi waa iqatu dabtun wriwaayath can abi isxaaq fii akhirihi ay lama اkhtalط qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahdo zuhayr ibn mucaawiya xadaanaa zuhayr ibn mucaawiya waxaa wax badan ka warin jiray alimaam muslim aleyh raxmat ullah oo weliba uu yahay ragga shuyuukhdiisa haaliban saasaan filaya hadii aan khaldamin qaala wuxuu yidhi zuhayr ibn mucaawiya xadaanaa yaxya ibn saciid alansaari weeyaan can xumayd ibn naafic mowla اlansaar mararka qaar alansaari alqurashi aljumaxi azuhri hakada marka la leeyahay laazim ma ah inuu u dhashay reerkaas laakiin mawlo ayaga ay xoreeyeen inuu yahay ayaa laga yaabaa weliba waxyaabaha runtii aad in badan aan laaxidnay ama aad laaxideen waxaa ka mid ah ragga ruwaata axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam rag waxaa u badan mawaaliah inaad aragtaan in kale ma aqaan ragga la xoreeyey oo addoommaha ahaan jiray amaba fir addoon ku jooga ayaa in badan oo ka mid ah axaadiista nabigeenna wariyo amaba carab aan ahayn sida hadda bukhaari iyo muslim abu daawuud tirmidi nasaa ibnu maaja lixda asxaab alkutub asita iyo carab ahaa ya maad sheegtaan isma taqaanaan <laughs> marka calamow aina laga raadin hal laa bukhaari aan carab ahayn walaa muslim aan carab ahayn kuwa kaleo marka asxaaba sunanka ayaa hal laga dhex raadiya hal oo weliba mararka qaar la yihahda waa yahay iyo ma aha isku jijiida marka waxaan kala jeedaa maxaa keenay arrintayda in ay dadka mustadcafiinta ama dadka aanan tolka weyn ka dhalanin ay axaadiista nabigeena xambaaraan nabigeena calayhi salaa slam xadiidkii bukhaariga ku yee loo taqaanin oo heraql iyo ninkii ahaa abu sufyaan qisada dhexmartay waa xasuustaan abu sufyaan xilliga nabigeena calayhi salaatu salaam iyo isaga ay heshiiska tobanka sano la galay oo in liisbadbaadiyo xudaybiye heshiiska lagu galay tobankaa sana la kala aamin noqdo lagu heshiiyey waa tii marka uu baxay abu sufyaan uu aaday shaam hiriqle uu tagay boqorkii rumaanka uu tagay kadibna eh, uu hiriqle yidhi wax carab ahoo ka imaaday ninka moxamed ah, markii loo keenay kitaabka nabigeena uusoo diray sal slm waraqdi min muxamadi rasuuli illaah ilaa hiraql cadiim ruum uu nabiga u qoray sal l slm aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawalayta fainama calayk hakada marka waraaqdi markay gaartay ayaa wuxuu yidhi wax ka imaaday oo tolkiisa ii keena rag marka abuu sufyaan uu hogaaminaya ayaa meesha la keenay waa la soo geli marka markii lasoo galo loo imaaday ayaa wuxuu yidhi dhegaysto ninkan yaa ugu dhow nasabka ninka mxuu ahaa absufyan l ninkaana nasabkiisa ugu dhow yihin markaasaa wuxuu yidhi ninkan su-aalaan weydiinaya hadduu been ii sheegana beenala tay dhaha adduunkana ayagoo jaahiliga beenta in lagu sheego ama laga sheego aad bay u necbaan jireen waana khuluq aad damiimi ah oo aad u liidan qofka si kastood martabo sare u jooga haddii marba beenaalo uu noqdo khalaas waa asil yadayka minhu gamihiisa gacmaada iska ka dhaq khalaas lidalika waxay dhahaan laa tasxab اlkadaab fainahu yuqaribu albaciid wa yubacid اlqariib beenaala hala saaxibin qaraaba ha ka dhiganin saaxiib ha ka dhiganin ha u dhowaanin ka fogow ka carar maxaa yeelay bale kaa fogey ama khayr kaa foga ayuu kaabig kusoo dhigaya markaasaad walwal haddii bala ahayd iyo mxuu walbahaar iyo kadeed iyo dhibaato aad ku noolaani waxbana kama jiraan amaba wax aad aadi lahayd oo tiraatan lahayd ood ka shaqayn lahayd ayuu kaabi kusoo dhigaya oo wanaagsan markaasaad isdhigani ood lugo-i soo mid maaha marka waa balaqaba beenaalo waa balaqaba inta mararka qaar waxaa wey markaad la saaxiibto beenti isaga laga qaadan waayo ayuu adigu ku ambaarsiinaya isaga waa la yaqaana inuu beeraaley mogta adi marka ma taqaanid beentii aad ka xambaaraysaa adiga marka beenaalaha aan ahayn ayaa marka waxaad u noqonaysaa gadiid beentiisaad qaaday marka maalin mid kuusoo dhiibi intaa idinku dhacdadaaliswaraysa maanta intuun been laguu sheegayo intaad la oroday aad dad u sheegta kadibna ay gadaal lagaaga daba imaaday haddii tir lagu yihahdo maanta waxay gaarayaan so aada uma badno marka waxaa weyaan kadaabka waa imtixaan alcumuum ninkii raqul la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi haddii ninkan uu been ii sheega beenaalata dhaha haddii qofka beenaalata lahayna la dhahana inuu dhinta ayaa u roon inuu noolaado xilliga jaahiliga saasay ahayd kadibna waxaad ku qasbanaad inuu runta sheego waxyaabihii marka u weydiiy waxaa ka mid tahay raqli dadka raacayaan waa nooce ma dadka tujaarta ahaa mise waa dadka fuqarada iyo dadka masaakiinta ah markaasaa wuxuu yidhi waa dadka masaakiinta iyo fuqarada iyo addoomaha dadka noocaasa tilmaam noocaas ayuu bixiyey oo u dhow markaasaa wuxuu yihi heraql wakadalika atbaacu اrusul hadalka macalishahid halkaas weyaan wakadalika atbaacu اrusul rususha ilaahay uu soo diray kuwaas ayaa raaca waa tii ay dhihi jireen low kaana khayra maa sabaquuna ilay haddii waxaan diintan uu la imaaday ay khayr tahay kuwan addoomaha iyo masaakiinta iyo kuwaan noogama hormareen lidaalika jannada yaa gala ma taqaanaan oo u badan yaa u badan almasaakin walfuqara ayaa u badan dadkaasa u badan marka sidaa darteed axaadiista nabigeena sal allahu alay slam atbaacu rusul ayaa naqlini dadkaas aanan tolka lahayn oo masaakiinta oonan muxuu ahaay mala aan ahayn ayaa xataa alabacilmigu aad u aragteeno alabacilmiga dadka tujaarta ah iyo dadka madaxda ah xataa ay culimada ay ku jiraan ilmahooda cilmiga ma xambaaraan inta badan dadkaas kor loo eega cilmiga ma xambaaraan lidaalika waad aragteeno culimada hadda in badan oo ka mid ah kulligood ma ahan laakiin in badan oo ka mid ilmahooda meelahaasay iska socdaan ayagana masaa'idahay ku daalayaan soo ma jirto ma soo jirta marka kuwa tujaarta ayaga haba sheegi kuwa muxuu ah madaxda ayaga haba sheegin ilaa man raxima rabbuk marka waxaa weeyaan sideedaba diintan waxaa xambaaro dadkaas masaakiinta ah iyo dacafada ayaa xambaaro lidalika ragga mawaalida ah wax mashquulina ma lahan kuwaas marka raggaas rag badan ayaa xambaaray diinta ilahi subxana wa tacaala marka waxaan ka halkaas mxuu aha kala jeeday ninka la yidhaahdo <clears throat> alansaari xumayd hahay soo xumayd maaha ninka aan sheekada ka qaadna hahay xumayd ibnu naafic mowla ansaar can zaynab binta abi salma can ummi salma radi allah ta adaha ana imra'atan haweeney oo min qurayshin reer quraysheeda jacat ilaa rasul ba timi sal slm faqaalat waxay tihi ina bnatii gabadhayda tuwafiya canha zawjaha ninkeedii ayaa laga oofsaday oo dhintay waqad khiftu waxaan ka baqay waxaan u baqaydha calaa cayniha isheedaan u baqay wahiya aydana turiidu waxay doonaysaa alkuxla indhakuul oo mindhakula meesha ku jirta faqaala nabiga wuxu sal slm qad kaanat waxayd ixdaakuna midiin tarmi mid hurta bilbacrati digada calaa ra'si alxawli sanadka bilowgiisa marka sanadka dambe markay mid dhamaysato kan dambe bilowgiisa ama gabagabadiisa wa inamaa in kalamaan hiya ciddadii arbacatu ashhurin wa cashran wa afar bilood iyo toban maalmood faqultu waxaan lizaynab waxaan ku idhi maa rasu lxawli rasulxawlka maxayt maxaa loola jeeda rasuawl qaalat waxay tiri kaanat waxay ahayd almaratu haweeney fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga idaa halaka zawjaha markuu ninkeeda dhinta amadat waxay uqasjirtay u qasti jirtay oo aadi jirtay ilaa shari beytin lahaa guri ay leeda kan ugu qiimaha daran oo uu sharta badan ay aadi jirtay buulkii waa fa jalasa fiihi way dhex fariisan jirtay xataa idaa marad goorta ay soo martay biha iyada sanatun hal sana kharajat way soo bixi jirtay oo faramat wara'aha bibacra kadibna gadaasheeda ay ku tuuri jirtay diga ama daga saddex kun shan boqol iyo ko iyo fartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa iqa qaala xadaana xamaad ibn zayd bin dirham waa iqatu dabt an yahya bn sacid اansari an xumayd ibn naafic alansaari can zaynab bint abi slma radia اlahu ta ardaha waa rabiibat nebi sal slm ana imra'atan haweeney sa'lat waxay weydiisay uma salamata ay weydiisay iyo wa uma xabiibata radia allahu ta anma waa ummahaat almuminiin labadaba waxay weydiisay ataktaxilu baabkaan ku jirna ma taqaanaan baabu nahyi can ilkuxli lilxaadda haweeneyda ku jirta asayga inay muxuu ahaa indhakuulata in loo diido waaya ana mraأata haweeney salt waxay weydiisay uma salmata iyo uma xabibata radia اlahu ta anuma waa ummahaat اlmuminiin ataktaxilu miyay indhakuulani fii cidatiha cidadeedii min wafaati zawjiha markuu ninkeeda dhinto miyay indhakuulani faqaalat waxay tihi atat imraأatu mid walba way tiri waa yani umu xabibin way tiri umu salmana way tiri atat imraأatu haweeney ayaa ila اnebiy nabiga u timi salى اllahu alayh alي slam fasaalatu waxay wax ka weydiisay can dalika arrinkaas waa haweeneyda ciddada ku jirta inaan kuulanin kale ay weydiisay faqaala wuxuu yihi nabigana sal slm qad kaanat waxay ixdaa kuna midiin fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga idaa tuwafiya canha zawjaha marka ninkeeda laga oofsado uu ka dhinto aqaamat sanatan sanaday nagaan jirtay uma kadibna qadafat waxay tuuri jirtay khalfaha gadaasheeda bibacratin diga uma kharajat ay guriga ka bixi jirtay buulkii wa inamaa in kalamen hiya ciddadii arbacatu ashhurin wacashra waa mxuu aha afar bilood iyo toban eh, habeen xataa yanqadiya ay laa taktaxilu ma indhakuulinaysa xataa yanqadiya ilaa uu ka dhammaado alajalu muddadii arbacata ashhurin wa cashran weyaan intaas waxaa ku gebagaboobay haweeneyda xadada ah isqurxin looma ogola nihaa'iyan oo asayga saaran laakiin waad isnadiifin kartaa saabuunahan aanan catarta iyo carafka lahayn oo saabuungeedka iyo noocyo xilliga exraamka iyo xajka la xirana noocyaa isku qabaysani oo iska wax ishkaal oo ku jira haba yaraatee mar waa isnadiifini wax ishkaalla ma jiraan cidiyaa iska jaraysaa timaa iska jaraysaa wiii in la jaro loo baahnaa wamaa ilaa dalika waa isnadiifini wax ishkaala ma qof caadi o abiiciah danaheeday qabsani inay danaheeda xataa banaanka aadi karto qabsan karto waa noo imaan donta insha allah tabarak wa laakiin ziinada iyo isqurxinta unbay iska ilaalinaysaa waa intaa baabu alqustu waladfaaru lilxaadati baabu jawaaz aqust alqusti noocaas qustiga la yihahdo iwaladfaar iyo nooca adfaarta la yihahdo lilxaadati haweeneyda ciddada tirsanaysa in ay xilliga xaydka ay ka qabaysato in meesha xaydku ka soo baxay ay mariso in loo ogolay iyuu baabkan u baab yahay qustiga iyo adfaarka maxay yihiin qustiga iyo adfaarka waxaa weeyaan nawcaani macruufaani min adiib waa nooc la yaqaano oo xilligaas catar ahaan loo adeegsan jiray laakiin catarka caadiga ah way ka hooseeyaan walaysa min maqsuudi ib laakiin looma isticmaala catar ahaan hadda midkan lale somadanka furweyna oo muxuu aha lagu samey unsiga hadda catar ahaan miyaa loo isticmaalaa looma isticmaalo yaashe beriyaa la isticmaali jiray xilliga hore inta xaaladda aysaad nicmadan iyo barwaaqadan aan la gaarin ka hore catar ayuu ahayoo waa la isticmaali jiray laakiin hadda xilligaan aan joogna furweyne cid hadda catar ahaan u isticmaali kolley beledka kuma ogin duurasha meelaas waa laga yaaba in laga isticmaalo lakin hadda waxaa loo isticmaalaa unsiga iyo waxaasa a lagu darsadaa lagu daraa soo maaha marka qusdiga iyo adfaarta xilligaas waxaa loo isticmaali jiray in nadiifin isnadiifin oo ah dumarka markii waxaa weeyaan ay howlahaas eh, dhiigga ay ka soo qabaystaan ayaa meesha dhiigga uu ka soo baxay ayaa la raacin jiray tatabiciina bihi aara dami saasaa loo maray khudii firsatan mumasaka waa ti dhihi jir muxuu aha miski la mariyey oo kadibna inta caaisho ay gabadha jiida ay subxaan lah tatahari ba markuu nabig yidhi ood ka xishooday ay u sheegi jirta soo mogidin marka taasoo kale waa marka qustiga iyo adfaarta waa noocaas wax kale looma isticmaali jirin nawcaani macruufaani min aiib walaysa min maqsuud اiib bal liisaalati riixi dami bacda algusli min alxayd waay xadiidka saddex kun shan boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadis saxiixa qaala alimaam nasa ala abarana alcabaas ibn moxamed huwa duuri wa iqatu xaafid qala xadaana aswad ibn camir الshami wa iqa can zaa'id ibn qudama athaqafi wa iqatu tabtun saaxib suna can hishaam ibn xasaan alasdiwa wa iqa can xafsa bint siriin waa iqa can ummi caiya wanusayba radia allahu ta ardaha can inabiy nabigan wa ka or sal slm anahu nabigeena cala sl slam hasa inuu ruqseeyey lilmutawafa canha tii laga ninkeeda laga oofsaday cinda uhriha markii ay daahir noqoto oy dhiiga ka daahir noqoto fi lqusdi i waladfaar labataas shay oo catar xigeenka ah inay isticmaasho ayuu nabigeenu ogolaaday sala allahu calayhi waaali waslm mar gabadha xadada oo xidada muxuu ahaa gabadha muxuu aha ku jirta asayga saaran in ay xataa dhiigga iska marin karto carfisadaas noocaasa ayuu nabigeenu ogoda sal l slm baabu naski mataac wax isbarbardhig marka haweeneyda marka markay soo baxda neefka ay ku rugato ama ismariso ama lagu ruga uu dhimanayay iyo kuwan xataa meesha dhiigu ka soo baxay catar inay iska mariyaan oo iska nadiifiyaan loo ogoliya isbarwa dhigma wax isku nooc maaha baabu naskhi mataaci mutawafa canha bima furida laha min almiiraad baabu naskhi mataaci mutawafa canha haweeneyda laga dhintay u raaxaynta iyo xoolasiinta la siin jiray nasakhitaan la nasakhay u baabkan u baab yahay maxaa lagu nasakhay bimaa shay ayaa lagu nasakhay furida loo qadaray laha ayada min almiiraai dhaxalkii ah ayadda waa noo imaan doontaa haweeneyda xilliga hore nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam amaba siday ahayd xaaladda haweeneyda laga dhintay rabbigan wuxuu faray in loo dardaarmo on guriga sanad kaamil ah, loo ay ku jirta laakiin markii dambe waxaa lagu nasakhay aayat almiiraath oo aayaat almawaariid ayaa lagu nasakhay oo waxaa weeyaan umun amaba rubuc ayaa loo qadaray oo iyada la siiyey taasaa marka lagu nasakhay dardaaranka asaga ahaa saddex kun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadii xasanun صaxiix xasanun saxiix marka waa soo marnayo xasanu cinda qowmin saxiixu cinda qowmin in kaana lahu ariiq oo fardi u yahay haddii muxuu ahaa uu eh, yahay laba ariiq ku imaadana xasanu fi ariiq wa صaxiixu fi ariiqin aakhar qaala imam abarna zakariya ibnu yaxya adimishqi waa iqatu xaafiظ asajziwa khayaa suna ayaa loo yaqaana qala wuxu yhi xadaana isxaaq ibn ibrahim alxandali qala xadaana cali bn xusein ibn waaqid wa saduuqun yahim qaala akhbaranii abi abisna waa ninka la yidhaahdo xusein ibn waaqid wa iqatu yahim isna qala wuxu yhi xadaana yaziid ibn abi saciid الnaxwi wa iqatu caabid can ikrima mowla cabdilaahi ibn cabaas radia allahu tacala canhuma ibn cabaasin radi allahu taala anhuma fii qowlihi qowlka alla uu yidhi wاladiina kuwii yutawafawna la oofsada oo dhinto oo minkum idinka idin ka mid ah wayadaruuna ka tagaan aswaajan xaasas wasiyatan yuusuu ha u dardaarmeena wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskooda mataacan u raaxayn ila alxawli sanad ilaa laga gaaro hayra ikhraajin bixidna meesha ay ku jirin guriga laga saaro dardaaranka loo dardaarma marka gurigii ayaa loo ogolanaya inay sanad joogaan sidoo kale waa loo raaxayna oo waxbaa la siini hanti ayaa la siini saas ayaa marka hore ilaahay uu soo deji subxana wa tacala muminiintan u faray nusikha daalika arrinkaasi xukunkaa waa la nasakhay biaayat almiiraah aayadda dhaxalka ayaa lagu nasakhayo ayaa <clears throat> lagu nasakhayda mima ayaa lagu nasakhay furida loo qadaray laha ayada oo min arubci rubc ah umni umna ah, wanasakha ah, alla wuxuu nasakhay ajal alxawli zamanka hal sano inay haweenaydii guriga ku jirta ahaydna alla wuu nasakhay an jucila in loo yeelay ajaluhaa ajasheedii an jucila in la yeelay ajaluhaa ajasheedii iyo xilliga ay ciddiyada dhammaanaysa arbacata ashhurin wa cashran wاladiina tawafawna minkum wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin ayaa lagu naskhay weyaan rubuciiga umnka maxay marka ilahi wuxuu le subxaana watacaala walakum nisfu maa taraka awaajakum aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahuna waladu falakum اrubuc mima tarakna min bacdi wasiyati yuusina biha awdayn walahuna اrubuc mima taraktum in lam yakun lahunna in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladu falahuna اumunu mima taraktum min bacdi wasiyati tuusuna biha aw dayn ayaddaas waxay qeexday labada isqabto hadduu mid geeriyoodo dhaxalkiisa muxuu noqonayaa waa baab almawaarii baabkaasna waa abwaabta axaadii maqaal uu ku jiro ayaa waxay ku soo aroortay cilmiga inta ugu degdega badan ay ummaddaa hilmaamto inuu cilma eriga iyo dhaxalka u yahay laakiin axaadiis ku soo aroortay ma fiyooba maqaal baa ku jira wax adagna ma ahan oo cilmi almawaariid sidiisaba waa masaa'il aad u kooban qofkuu ilaahay subxaana wa tacala u qadaro inuu barto amaba raba inuu barto oo wax aad u fudud cilmi aad u fudud wa maxaa yeeley masaa waa tirsan yihin cilmigan kale wax aad u ballaarsan wa oo qofka muxuu ahaa uu u baahan yahay muddo dheer laakiin mawaaridta waa wax kooban wa aad u kooban rubuca ilaahay subxana wa tacaala marka ninka ragga ah haddii xaaskiisa ay geeriyooto wuxuu leeyahay nus xoolaheedii waa haddii wax caruura ayna ka tegin ama asaga hau dhasho ama nin kale ha u dhasho waa u tegi doonaa insha allah tabarak wa tacala haddaynu sharxin ama asaga ha u dhasho ama nin kale u dhasho hadii marka carruur ay ka tegin isaga nus ayaad xoolaheedii kaleya nuska kale ayaa marka cidda kale warasada ay qaadanaysaa oo la kala qaybini qof walba intuu lahaa haddii marka laakiin caruur ay ka tagto ama iyada asaga ha u dhasho ama nin kale ha u dhashe asaga rubuc afar meelood hal meel ayuu qaadanayaa waxaa marka laga bixinayaa min bacdi wasiyati yuusiina biha aw dayn dayn lagu lahaa daynti lagu lahaa horta waa laga bixini intaan dhaxal la gaarsiinin sidoo kale wasiyo ay dardaaran ay ka bixisayna oo ulu aan ka badnaynna oo weliba shuruud ay ku xihan tahay oo qof qariib ah oo waaria inay u dardaarmin ay ka mxuu aha ku xiran tahay ilaa an yadanuu marka wasiyadaas iyo sidoo kale dayntii marka laga saaro wixii soo hara ayuu ninkii nus qaadanaya haddii caruur ayna lahayn iya mxu haddii caruur ay leedahayna wuxuu qaadanaya rubuc afar meelood hal meel waxaa marka aayadda qaybtay shardigeeda dambe oo maxalushaahidka aan ka rabno waxaa weeyaan walahunna alrubuc ayaga dumarku waxay leeyihiin afar meelood hal meel xoolihii aad ka tagteen haddii caruur adinka aadan lahayn xaasuu guursaday caruur ma laha wuu dhintay kow kadibna xoolihiis ruuc ay ku leedahay afar meelood hal meel twenty five percent waxaa tihahdaba saasay la boodi ma la boodi caruuraa meesha timid marka oo caruur ayaa muxuu ahaa ninka dhintay uu ka tagay markaas waa la rarayaa waa la riixi umun ayaa la gaarsiini sideed meelood ayaa xooloo qaybini hal meel ay la boodeysaa haddii ay kaligee tahay iyo haddii ay afar yihiin batuminkaas ay wada leeyihin rubcaas marka haddii ay kaligee tahayna ayadaa iskala haddii ay afar yihiin waa isku leeyihiin uminkaas haddii ay kaligee tahay ayadaa iskala haddii afar xaasukadin ka tagayna waa isku leeyihiin saa oo la socda intaas maka gudubno marka waxaa weeyaan wasiyadii waxaa lagu nasakhay rubucaas haddii caruur ninkeeda uusan eh, ka tegin iyo umunkaas haddii caruur oo ninkeeda ka tagay sidaa weeyaan waaya xadii saddex kun shan boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid xasan saxiix isna qaala aimam abarna qtay bn saciid qaala xadaثna abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi mowlaahum wa iqat mutqinu saaxib xadiid can simak bn xarb الذhلي wa صدوq wriwaayaته an ikrim mطربة وتغayara بآkhirihi وrubama تلqن howlo badan isku imaada ninkaas simaaka can cikrima mowla cabdالlahi بن cabaas fii qowlihi caزa wajل qowlka alla uu yidhi wاladiina kuwii yatawafawna la ofsado minkum waydanuun aswaajan dumar ka tagaan ixaas wasiyatan dardaaran liaswaajihim ha u dardaarmeena mataacan u raaxayn ila xawli sanad ilaa mxu ah laga gaaro hayra ikhraajin bixin meesha ay ku jirin qaala wuxuu yidhi nasakhata waxaa nasakhday waaladiina kuwii yatawafawna la ofsado minkum adinka idin ka mida ah, waydanuuna aswaajan dumar ka tagaan ixaasas yatarabasna bianfusihin naftooda ha sugeena oo ciddi ha baabka todobaatanaad arusa baabu ruksati ruqso la ruqsay fii khuruuji mabtuutati haweeneyda la gooyey ciddadeed la gooyey muxuu ahaa furiinkeeda mabtuuta min beytiha gurigeeda inay ka baxda in loo ruqseeyo fii ciddatiha xilliga ciddadeeda ay ku jirtay ay ku jirtay lisuknaha gurigii ayada ay lahayd oo ay asalka ka yimaadeen ay ku noqoto in la ogoliyo baabkan u baabyahay ruqso loo baainada ah oo saddexdeed ay dhammaatay khalaas aan noqoshadana ayna jirin inay gurigeedii waxaa weeyaan ay ninka isku qabeen ay ka guurta oo gurigii deegaankeedii muxuu ahay ay aado in loo ogolaado ayuu baabkan ubaabay xadiidka saddex kun afar boqol iyo saddex kun shan boqol iyo shan iyo afartan waa xadid daciif ulisnaada macnaha ma aha daciif ulisnaad haduu yahay inuu matnigiisa daciif yahay laazim ma aha waay akhbarnaa cabd cabdulxamiid ibn mxamed اxarani wa qala xadaثna mhlد ibn yaزيid اljazri wa saduq lahu awham qala xadaثna ibn jurayj can caطاء ibn abi رbax qala wuxu akhbaranii cabdالرaحman ibn caasim alxajaazi maqbuul ana faaطima binta qays ahbaratu xaishata radi اlah an anha wa kaanat waxay ahayd cinda rajuli nin oo min bani makhzuum reer bani makhzuum ayay hoos joogtay oo xaas ay u ahayd anahu ninkaas <clears throat> طalaqha wuu furay alaaan saddex ayuu ku furay horaan usoo marnay wa kharaja wuxuu aaday ilaa bacdi اlmaqaazi duulaanada qaar ayuu aaday dabcan duulaan kale ma ahane sayd cali rag u nusray oo agga aday oo yeman ayuu ka mid ahaa wa amara wuxuu faray wakiilahu wakiilkiisii an yuciiha inuu siiyo bacda nafaqati nafaqa qayb ka mid ah fataqaalata way yaraysatay fanalaqat waxay aadday ilaa bacdi nisaai nabiy nabiga xaaskiisa qaar ka mid ay aaday fadakhala rasuulah nabiga alayaa soo gala sal slm wahiya iyadana cindahaa ay haweenaydii agteeda joogta yani xaaska nabigeenna ay ag joogta faqaalat waxay tihi yaa rasul rasuulka allow haadihi tanaytu faatimatu bintu qays weyaan alaqahaa fulaan hebel ayaa furay fa ilayha usoo dhiibay bibacdi nafaqata nafaqa qeyb ka mid ayuu usoo diray faradata way celisay wazacama wuxuu sheegay ninkaas iyo raggii mxu wakiilka ama ninka wakiilka aha anhu isaga ninkii carabkiisa lagu hadlaya annahu nafaqadan ama shaygan lasoo dhiibay masruufkan shayun waa shay oo taawala bihi asaga ku tabarucay oo ku deeqay qala wuxuu yihi sadaqa nabiga wuxuu yhi run buu sheegay qaala nabi nabig n sl slm fantaqilii ug wareeg ilaa ummi kalhuum ama kulhuum factadii cindaha agteeda ku cidi tirso uma kadibna qaala wuxuu nabigana sl slm ina umma kalhuum ama kulhuum imra'atun haweeney oo yaktiru cuwaaduha dadka soo booqda gaba gacan furna ahaydoo masaakiinta o dhan ayaa meesha imaan jirtay iyo dadka wax u baahan dadka soo booqda ayaa aad u tiro badan fantaqilii u wareeg ilaa cabdilaahi ibni ummi maktuum u wareeg fa inahu cabdulaahi acma waa indhoola faintaqalat ilaa cabdilahi bay u wareegtay factadat cindahu agtiisa ay ku cidotirsatay xata inqadat cidatha ilaa ciddada ay ka dhammaato uma khaaba abu jahmin ninka ayaa soo doonay layiha abu jahm wa mucaawiya ibn abi sufyaan ayaa soo doonay radia allahu tacala canhuma fajaat waxaa timid fajaat waxay u timid rasulah bay u timid sal slm tastamiruhu fiihima labadaas nin iyadoo ka dalbaysa nabiga inuu kala taliyo oo mid amra inuu ay guursato faqala wuxuu yidhi ama abu jahmin miya farajul waa nin oo akhaafu aan kaga baqaya calayka adiga qis qaasatahu dhaqdhaqaajintiisa iyo ruuxitaankiisa lilcasa saasuu muxuua ah ka siinaya ushir qofka marka in la gala alnas ushir looma ruxo u ruuxitaankiisaan aad kaaga baqaya cibaaro loo isticmaalaa jirta mataqaanaan maxaa loo isticmaala cibaaro nooc loo isticmaalaa jirta usha marka qofka loo ruxo ya kaas gelgel usha muxuu ahay qisqaasata waxaa weeya ulgelgelkiisa ayaan muxuuaha kaaga baqaya waaya wa ama mucaawiya mucaawiya farajulu waa nin amlaqu ee faqiira min almaal xoolaba ma haya waa nin shiidwa ah, isaha tacbiir marka biilkiiba kameenays berri inaad ka fasaqato ayaa imaanaysa laakiin marka dambe muxuu noqday awalu melikin fi lislaam boqorkii ugu horreeyey oo muslimiinta ay yeeshaan ayuu noqday radia allahu taala fatazawajat usaamatu fatazawajat waxay guri usaamata ibna zaydin ayay guursatay bacda dalika khayr badan ayayna kala kulantay ayadaa sheegtay waaya xadiidka saddex kun shan boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nas abarna mxamed bn raafic اqushayri wa iqa qala xadaثna xujayn ibn muhanى alkhurasaani wa iqa qala xadaثna leyth ibn sacd can cuqayl ibn khaalid اlayli wa iqatu tabt can mishaab zuhri can abi salmata cabdiraxmaan can faatima binti qays radia allahu tacala ardaha anaha iyada ahbarat waxay u sheegtay anaha iyada kaanat inay taxta abi camr ibn xafs ibn muhiira faطalaqaha aakhira alaaa iqaatin saddex aliqtii u dambeysay ayuu ku taagay od ku furay fazacmat waxay sheegtay faatimatu anaha iyada jaءat rasul l timi sal slm fastaftathu inay fatwo weydiisay i su-aal weydiin fii khuruujiha min beytiha inay gurigeedii ay ninka u degnayd ay isaga tagto faamaraha nabigu wuxuu faray sal slm an tantaqila inay u wareegto ilaa beyti ummi bn ummi maktuum alacma ninkaas cabdullahi bn maktuum oo indhoolka ah inay gurigiisa aado fa abaa waxaa diiday marka marwan ibn اlxakam oo magaalada madiina waali ka ahaa an yusadiqa inuu rumeeyo faimata aim bint kays fii khuruuji mualaqa haweeneyda la alaaqay min beytiha gurigeeda inay ka baxda arrinka ay sheegtay inuu ka robaysa wuu diiday qaala curwa wuxuu yihi ankarat caaishatu dalika calaa faatima caaishana arrinka way ku inkirtay gabadhii faatima ay u imaan jirtay ma to ahayd oo umulmuminiinka ayd qofka ay u timid oo nabigeena ugu yimid gurigeeda tay ahayd meel maamteen akhyaara ma imaamteen su-aasha waxaa weeyaan faatima binti qays horaan usoo marnay markii ay waxaa weeyaan nabigeenna ay fatwada weydiinaysay ummahaatulmuminiin gabar ka mid ah ayaa gurigeeda joogtay ya ma ahayd haye nacam uma xabiiba haye wax kale <laughs> soo fiiriya kitaab kale aad mxuu daaf waaya marka caaisha way inkirtay arrinka isaga ah. laakiin waxaad ogaataan man xafida xujatu calaa man lam yaxfad qofka xifdiya oo warkaan yidha aniga ayaa huba hadduuba iqa yahay qofka muxuu ahay warkaas ma dhicin maanta waa horaan u sheegi jir wa xasuustaan imaamka salaadda naga bixiyey imaamka salaadda naga bixiyey haddii qof uu yidhaahda sheekh hebel ayuu ahaa ama imaam hebel ayuu ahaa oo ficlan uu asaga ahaa ma garateen nina uu yidhaahdo ma ahayn codkiisaan maqlaayo o aniga sabankan ku tukado ma ahayn midna u may aniga dushiisa gaashan ku tukada cod egyihiin dadka marka waxaa leeyahay man xafida qofkaa xifdiyey oo ku daba tukaday oo xaqiijiyey xujatun calaa man lam yaxfad qofkii meelaha joogayo mikrofoonka codku isbedeli moogta ama waxaa weeyaan dadku ay isu ekaanaan libiskiiaan gadaalaan taagnaa libiskiisaan ujeedayo hebel codkiisa iyo libiskiis waslaayeen maya qofkii hubay ayaa kuu sheegay waana dhacdaa mogta waay xadiidka saddex kun shan boqol iyo toddoba-iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasi alamti akhbarna moxamed ibn hasan alcanasi qaala xadaana xafs ibnu khiyaasin annaqaci iqat faqiihu tagayara xifdu qaliila fi اlaakhir qaala xadaana hishaam ibn curwa can abihi curwa bni zubayr can faatima binti qays radia allahu ta anha waraxima jamiica ruwaad qaalat waxay tihi faatima binti qays qultu waxaan ya rasul rsulka allow zawji ninkayga alaqanii alaan saddex bigu furay waakaaf waxaan ka baqayaa an yuqtaxama calay gurig in liigu soo dhaca guri cidla ahaan jooga oo meel dalaf weliba ah fa amaraha nabig wuxuu faray inay wareegto oo fataxawalat meeshu ka soo wareegtay cabdullahi bn mutum ayay soo wareegtay xadiis saddex kun shan boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa akhbarana yacquub ibn maahan waa basri alhaashimi waa saduq can hushaym bn bashir alwasiti waatiqatu tabtan katiir tadriis walisaal khafiy qaala xadaana sayaar sayaar abulxakam alcanazi waatiqa وحسين حسين بن عبد الرحمن السلمي وثقة تغير حفظه في الآخر ومغيرة المغيرة ابن مقسم الضبي وثقة المتقن كان يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي وداود ابن أبي هند القشيري مولاهم وثقة المتقن كان يهم بآخرهم وإسماعيل بن أبي خالد واسكوتا مش موجودة البجلي ثقة wadakara aakhariina kuwo kalena wuu sheegay yacni hushaym bashiir alwasiti intao dhan ayuu dabada ka galay oo usheegeen iyo sayaad iyo xusayn iyo muqiira iyo daauud iyo ismaaciil iyo kuwo kale oo badan ayaa u sheegay xadiidkan can shacbi intaba shacbi caamir bn sharaxiil ashacbi ayay muxuu ahaa oo ahaa iqatun mashhuurun faadilun faqiih ayay intaba ka wariyeen qala wuxuu yidhi dakhaltu calaa faatima binti qays ayaanu galay radia allahu ta adaha fasaltu waxaa ka weydiiyey can qadaai rasuuli nabig al sl xukunkiisa calayha iyada uu xukumay markii ninkeedii saddexda ku furay weyaan faqaalat waxay tihi allaqaha wuu furay zawjuha ninkeedii albatta si go-on iltifaat ay soo meesha kama muuqdo ee akhyaaray yani allaqanii inay dhahd soomah allaqaha zawjuha albatta ayuu furay fakhaasamathu ilaa rasuula nabiga alla marka ay ku dacweysay fi sukna xagga deegaanka iyo wanafaqati nafaqada in la siiyo qaalat waxay tihi falam yajcal lii iima yeelin sukna deegaan walaa nafaqa nafaqana inaan lahayn ayuu sheegay wa amaranii wuxuu i faray oo markay ka dalbad kadib an actada inaan ku cidtirsado fii beyti ibni ummi maktuum cabdillahi bn maktuum gurigiisa inaan ku cidtirsado ayaa nabigeenna faray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiis saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai amt akhbarna abu bakr ibn isxaaq assaakhaani waa iqatun habt qaala xadaana abujawaab abujawaab waxaa waxaa la yihahdaa axwas ibnu jawaab adabbi abاjawaab w saduq rubama wahim qal xadaثna camaar huwa ibnu rusayq الdabi laa ba'sa bihi can abi isxaaq الsabici can shacbi can faطima binti qays radia اlahu ta a waraxima jamic ruat qaalat waxay tihi fatima binti qays طalaqanii zawji ninkayga i furay faaradtu waxaan doona an nuqlata inaan soo wareego oon guriga ka soo badasho ayaan rabay faataytu rasul lah bm sal slm faqala wuxuu yidhi intaqilii ilaa beyti ibni camik in adeerka camar ibna um maktuum horaana maxaan soo marnay cabdulahi bn maktuum soo ma maxay kale yihiin marka factadii cidtirso fiihi isaga gurigaad ku cidtirso ya ninka la yihahdaa ibn umm maktuum camarna waa la yidhahdaa cabdulahina waa la yihahda marka isku dhibina hadduu ninku yidha camar ibn umm maktuum hadduu ku yihahdo ma fi mishkila hadduu ku yidha cabdulahi ibn maktuumna ma fi mishkila lakiin cabdulahiga aad mashhuur ah intaas ayuu sheegay marka shacbi ayaa faaime ka wariyey arinka isaga faxasabahu اswad aswad ibn yaziid anakci ayaa inta qurux u qaatay qurux oo taqaana dhagxad yaryar ya ayuu marka ku tuuray waxaa dhaqa waxaa jiri jirtay qofka wax khalad sameey waxaa weyaan iyadoo laga yaro fog yahay ood wax un yaro sheega naga aamus iyo xataa mararka qaar looma quri jirino inta ayar quruuraxa la qaato ayaa marka lagu shubi jiray lagu tuuri jiray inuu ku dhufto laazim mah laakin waa un adiga naga aamus camalo faxasawa aswad ayaa marka quruxeeyey qurux ku tuuray wa qaala wuxuu yidhi weylaka halaagaade lima tufti maxaad u fatwoonaysa bimili hada arrinkanoo kale maxaa fatwoonaysa maxaa waxaa u sheegaysaa kadibna daliil ayuu la imaaday aswad qaala cumar wuxuu yidhi sid cumar radi allah tn ada in ji'ta haddii aad timaaddo in ji'ta haddii aad la imaadda faatima ayaa la dhihi bishaahidayn laba markhaati ah yashhadaani markhaati furayaan annahuma iyagii samicahu faاlamru waadix waqabilna kalaamaki sidaa way jawabta halkaas ay dhici wailaa haddii alla imaan weyda miya lam natruk kama tegayna kitaab allahi kitaabka alle liqowli marأatin haweeney hadalkeeda uguma tegayno ayuu sayd cumar yidhi yaa warina mar hadalka isaga ah aswad ay waxaa ka warina cumar kadibna wuxuu akhriyey qowl اllahi tabaaraka watacaala laa tukhrijuuhunna ha ka saarana dumarkii min buyutihinna guryahooda walaa yakhrujna ayagana yayna bixin ilaa an yaأtiina inay la imaadaan bifaxishatin zina bayinat waliba cad mooyane annaga ayaddaasaan ku dhegannahay marka hadalkaad warka aad sheegt faadimo ama markhaati keensa amaba duurka mar nacam ijbaari ma aha ijbaari ma aha waa de ayaga haddii ay diidaan ayagiya waxay dhaheen dhaafiya gurina masruufun ugulama waa laisku dhacay ayagiya waay ka ayada waxay ka dalbatay in yaroo timira loo keenay timir yar iyo waxaa loo keenay qamadi yar waxbaa lagu soo agtuuray kadibna wixii ay saluugtay waxay tiri marka hore iga taga waxaa ma qaadanaya ninkia usoo dhiibay mogta usoo faray laba ninoo eh, qaraabadiisa kadibna dacway aaddo nabiga ay calayhi sala slaam markay dacwadii aadday laa deegaanna ma lihid walaa waxaa weeyaan ma lagu yihi muxuu ahaa eh, eh, bahalki nafaqa laakiin iyaga haddii ay ixsaan u sameeyaan iska degnaat waxay dhihi jireen haweeney la furay ama islaan la furay fadhi uma yeelo kii furayna falkiisa ku noqoy ama lagu celi marka soomaalida sideedaba dumar ma furi jirin asal ahaan haddii ay furaanna noqod iyo baabkeeda lama aqooni jiro fi alhaalib inta hadda koley baa ka warqabo khiyaarta koleyba waa yaqaanaan qaarkood waxay marqaat kacayn lahan waa laga yaba waxay diideen waa laga yaabaa ilan soomaalida waa kala caadaduwanta dumarka marka haddii qaar waxaa dhaqanka carabta noocaas soomaalida qaybo ka mid a ah, haddii qoftan dumarka la furo annaga waan soo gaarnay xataa dumar oo waxaa wey annaga soo magaalka aabayaala nooga sheekeeyeen dumar socda tan waa la furayaa tana la furi tana la furi mid kastoo la furo khalaas mar la furi ku daysay dib dambe cid u guursani lama arka kadibna waxay samaynayaan way soo haajirayaan muhaajiraad ayaga oo ah isku xiran oo awri waxay u raran tahay oo muxuua ah tiim ah ayay ka soo wareegayaan reerahoodii kadibna hiraaro kale oo islaabaha garoobaha guursada ay u imaanayaanoo marka la guursani oo haniimo ay noqonayaan saas waa jiri jirtay ya ya a heeran waa kuwaas axsanta heeran waa hay ah, axsanta laakiin hadda warkaas waa dhamaaday warkaas ya haddaba markay muxuu ahaa ciddada ay ka baxdo horey un baa muxuu ahaa ragaa sugil aaba waana fadli ilahi subxana wa tacala in nicmadaas la helo marka dumarkaan iska fur marka waa laydinka hoos bixinay lagu dhegnaada caduu calayha binawaajid goosdameedka lagu qabto gabdhaha waaye <clears throat> saa weeyaan mhm. laa tukhrijuuhuna min buyutihina qaala cumar wuxuu yidhi in ita haddii ad la imaada bishaahideyn laba markhaati ah, yashhadaani markhaati furaya anahuma ayaga samicahun ay ka madla min rasul sal slm falamr waadix oo warkaada dhegaysanay xukunkaana qaadanay wailaa haddii ay dhacda haddii ayna dhicin miya lam natruk kama tagna kitaab allah kitaabka alla caza wajal liqowli imra'atin haweeney qowlkeeda laa tukhrijuuhuna min buyuutihina guryahooda ha ka saarina walaa yakhrujna ayna bixin ilaa yaatiina ila imaadan bifaxishatin mubayina zina cad ma oyane baabu khuruuji lmutawafa canha haweeneyda laga dhintay bixitaan ay baxda binahaari maalintii oy soo dana gudato wuxuu kusoo arooriyo baabkan u baab yahay waa loo ogolya inay bannaanka adoo danaheed ay soo gudato xadii saddex kun shan boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasixarat akhbarna cabdilxamiid ibni moxamed alxaraani waa iqa qaala xaddatana makhlad ibn yaziid aljazari wa saduuqun lahu awhaam qaala xaddatana ibnu jurayj cabdimalik bn casiz ibnu jurayj weeyaan can abi zubayr moxamed ibn muslim tadrus waa saduuq yudalis can jaabir bn cabdilahi radi allahu taala qa jaabir bn cabdilaahi saxaabiga jaliilka ah uliqat waxaa la furay khaalatuhu habaryartii ulliqat khaalatii mudha iltifaat baa ku jira la maxaa yeelay waxaa arrin inuu ku jiro waxaa caddayna riwaayo uu leeyahay ulliqat khaalatii alaaan cinda alimaam axmed wa kadalika idan lafdi ku dhow cinda abu daawuud fa araadat waxay doontay habaryartay ama habaryartii an takhruja inay u baxday ilaa nakhlin geed timireed ama timir oo laha ayada ay leedahay way ka soo shaqaysa yani beer timir ay lahayd inay muxuu ahaa amaba ka soo gurato amaba ay soo fasho amaba ay soo waraabisa inay ka shaqaystay muxuu ahaa ay doontay falaqiyat rajula nin bay la kulmayda ama ay la kulantay iyadoo sii socota fanahaaha wuu diiday amaba way weydiiso hadalkaa weydiisa ama iyadoo baxaysa oo aad weydiiyey kadibna wuu diiday fajaءat rasul lah ba timi sal slam faqala wuxu hrujii bax fajudii timirtaada soo gura oo muxuu ahaa geedkii ka soo gura mirihii timirta lacalaki waxaad mudan tahay an tasadaqii inaad sadaqaysato ood khayr gudato wa tafcalii macruufan macruufna aad samaysa ayaa laga yaabaa ood adigana ku noolaato marka ishkaal maba jir marka weynayd haddii ay ciddo ku jirta inay marka ilmeed u xamaalato oo dukaankeegii ay imaaddo oy waxaa weya ayadoon hayra mutabarija biziina hadday daruuro iyo duruuf ay keento oo cid hawsha uqumaysa la waayo insha allah wax ishkaalo weyn ma jiraay oo xijaaban oo waxayda isku aadan yihin baabu nafaqati albaa'ina haweeneyda baynuunada kubraaga ah khalaas baynuuna suqra iyo baynuuna kubraa jirta marka haweeneyda marka baainada ahoo khalaas ninkaan ay isku soo noqonaynin oy kala tageen oo saddexdii ay dhammaatay nafaqadeeda ayuu baabkan u baabyahay waa soo marnay oo nafaqa inay laheen waa tii aan soo marnay xadiis saddex kun shan boqol iyo koob iyo kontonaad waa xadiis saxiix isnaad ah barna amed ibn cabdlahi ibn اakm alhashimi wa qala xadana mxamed jacfar waqundar waiqatu saxi kitaab qala xadana shucb wa imaamki can abi bakr ibn xafs alqurash waiqatu faqiih qaala dahaltu waxaan u galay ana aniga wa abu salamata abu salm ibn cabdiraxman oo iqa faqiih ahaa waxaan u galnay calaa faatima binti qaysan radi allahu ta andaha qaalat waxay tii faatima allaqanii zawji ninka ee furay falam yajcal lii iima yeelin suknan degaan walaa nafaqa nafaqan iima yeelin qaalat waxay tihi fawadaca lii wuxuu ii dhigay cashrata aqfiza toban kafiis kafiiska waxaa wey waa beeg waal wa lagu beegi jiray oo la yaqaan toban suus ama mxuu ahaa akfizada waa nooc wax lagu beegi jiray miki almacruufa toban eh, akfiza ayuu wuxuu i dhigay cinda ibna camin lahu mid ilmaadeer isaga ay yihiin ayaad igu dhiibay khamsatun shaciir shan waa qamadi qafs amaba kafiis eh, eh, waa qamadi وamسaة تmr شaن qafiisna waa timir faataytu rasul ba sl sl way saluugtay faqultu lahu waxaan ku idhi faqultu waxaan u ihi lahu nabigeenna daalik arrinkaasaan u sheegay faqultu waxaan u sheegay lahu isaga daalik arrinkaasaan u sheegay wixii u dhacay saluugitaanna waa u sheegay taban qala wuxuu ihi sadaqa run buu sheegay isaga wuxuu ku yidhi mogta naguma lihid nafaqa walaa deegaan naguma lihid fa amaranii wuxuu i faray an actada inaan ku cidda tirsa fi beyti fulan cabdullahi bni maktuum wa kaana wuxuu ahaa zawjuha ninkeeda allaqaa mid furay alaaqan furitaan baa'inan ee muxuu ahaa kama dambaysa muxuu ahaa khalaas saddexda ayuu ku furay ciddada muxuu ahaa hawshaa dhammaatay noqosho ma lahan aalaaqu marataani fi imsaaku macruufin aw tasriixun biixsaan wa baabu nafaqati alxaamili haweeneyda xaamilada ah nafaqada la siiyo baabka dhubaabi waa qafiis waa jamcu qafiis waa wa wax lagu beego wa nooc min almikyaal wa hadda somud ma jiro oo waxaa weya saac ma jiro marka qafiiska waxaa weyaan akfiza waa jamcu kafiis kafiiskana waa wax lagu beegi jiray xilligaa la adeegsan jiray taqriiban waxaan qiyaasayaa inuu aada ugu weyn yahay saaca inuu ka wen yahan umalina wallah aclam nacam baabu nafaqati alxaamili haweeneyda xaamiladaa nafaqadeeda ayuu baabkan u baab yahay almabtuuta almabtuuta ee waxaa weeyaan nikaaxeedii uu dhammaaday khalaas haba yaraatee wax noqosho a meesha ma yeelaan saddexdeeda dhammaatay nafaqo ma leeda is ma lahan aan fiirina marka xadid saddex kun shan boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna camr ibnu cuثmaan اqurashi waa saduuq camr ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu kaiir ibnu dinaar aad baa loogu abtiriyay alqurashi waa saduuq qala wuxuu yihi xadaana abi aabihina waa ninke waa cuثmaan oo alqurashi ah waa iqaة caabid can shucayb ibn abi xamزata waa iqaة caabid qaala wuxuu yidhi shucayb qaala zuhri maxamed shaab zuhri imamku wuxuu yidhi ahbaranii waxa i warramay cubaydullah ibna cabdillahi ibn cutba mascuud alhudali waa iqatu habtun faqiih ayaa ii warramay muxuu sheegay ana cabdallaahi ibna camr ibna cumaan ninka la yidhaahdo cabdullaahi ibna camr ibna cumaan ninka la yidhaahdo e allaqa inuu furay ibnata saciid ibni zayd gabadha u dhalinka saciid ibni zayd inuu muxuu ahaa furay wa ummuhaa hooyadeedna gabadhaas xamanatu binti qays waa albatta wuxuu ku furay saddexdii khalaas go'day noqosho ma laha fa amarathaa waxay fartay khaalatuha habaryarteed oo faatima binti qays ahayd bilintiqaalin inay ka wareegto min beyti cabdillahi bni camr in ka wareegto sidii ayada ay samaysay oo kale ayay fartay wa samica bidalika marwaan marwaan ilmaxakam oo marka iyada magaalada madiine waari ah ayaa maqlay fa arsala ilayha adeeg ayuu diray dad ayuu diray fa amaraha wuxuu faray an tarjac inay u noqoto ilaa maskaniha deegaankeed inay noqoto gabadhii ayaa laleeyahay gurigaad u noqo xataa tanqadiya ciddatuha ilaa caddeeda ay ka dhammaato fa arsalat ilayhi adeeggay usoo celiso waxay mxu tukhbiru iyadoo u sheegaysa usoo dirtay anna khaalataha habaryarteed faatima aftatha bidalik ayadaa arrinkaa u fatwootay oo u sheegto ku tiri saas ayada yeel saas ayaana ku bannaan fa ahbaratha habaryarteedna waxay usii sheegtay oo gabadhaa loo sheegay ana rasu aftaha inuu fatwooday bilintiqaal inay ka wareegtay ay soo wareegto xiina goorta talaqa uu furay abu camr ibn xafs almaqzuumi fa arsala marwaanu marwaan ayaa wuxuu diray qabiisa binta du'ayb ninka la yidhaahdo raximah ilaa faatima binta qays ayuu diray radia allahu ta adaha fasa'alahaa can dalika arrinkaas ayuu marka soo weydiiyey fazacamad waxay sheegtay marka annaha iyada kaanat inay taxta abi camr ibn xafs wayaane almaqzuumi lamaa goortii amara uu amiir ka dhigay rasul rasulka caliya bn abi aalibin alyman yman uu gobnatooro ka dhigay xilligaas ayaa waxaa weeyaan ninkaas ay hoos joogtay kharaja macahu cali ayuu marka raacay ood garab u ahaa fa arsala ilayha markaasuu usoo diray bitaliiqa furitaan hal furitaan wahiya halkaas furiinna ama halkaa alqadna farsla ilayha biطaliqati hal alaaq wahiya halkaa alaaqna baqiyatu alaaqiha alaaqeedii saddexda ahaa xabadka u dambeey waa khalaas kii hore dhac kii labaad dhac waa kii u dambeeyey fa amara laha alxaari ibnu hishaam ee wuxuu faray iyo cayaash ibn abi rabicata binafaqatiha nafaqadeedii waxaa weeya inay siyaara u faray fa arsalat ila alxaaris wacayaash labadaa nin ayuu adeeg u diray ay u dirsatayna tasaluhumaa ayadoo weydiisanaysa annafaqata nafaqadii allatii taasoo amara laha biha zawjuha ninkeedii hore u faray faqaala waxay dhaheen wallaahi allaan ku dhaarane intii yarad udhigmuxuu ahaa ay u dhigeen oy siiyeen way sulugtay abcan kadibna wax wey inay dalbatay haddii xaalad ay dhacday waa la sii jiiday marka faqaala waxay yidhahdeen wallahi allaan ku dhaarnay maa lahaa iyada uma sugnaan calayna annaga nafaqatun wax nafaqa ah iyo biil laguma laha ilaa an takuuna xaamilan inay xaamilo tahay mooyaane nafaqat lxaamil limabtuuta mawjadan ma arkaysaan marka haweeneyd haddii xaamilo ay tahay walow haba dhammaada muxuu ahaa saddex hadiiba ha dhammaadeene nafaqa ina leeda marka halka uu dariishana imaamku halkaas ilaa an takuuna xaamilan maxalushaahidku halkaas wamaa lahaa iyada uma sugnaan an taskuna inay degnaato fii maskanina guriganaga ilaa biidna anaga inaan la doonno oon ixsaan iyo samafal u samayn waa gooni fazacamat waxay sheegtay faatimatu anaha ayada atat rasula ina timi sal slm fadakara dalika lahu arrinka ina u sheegtay fasadaqahumaa nabi kadibna uu rumeeyey raggi ayuu raacay qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi ayna antaqilu yaa rasul rasulka al xageen u wareegaa qaala wuxuu yidhi intaqilii cinda ibni ummi maktuum inay ummi maktuum cabdillaahi gurigiisa u wareeg weyaan wa huwa isagana acmaa waa nin dhool alladii kaasoo caatabahu allahu allaweyna caataba uu eedeeyey hu allaahu cataba u eedeeyey hu damiirka ayuu noqona mataqana nabigu u noqona sal slm cataba uu dhaleeceeyey eedeeyey hu nabigeena sal slm allaahu alla weyne caza wajala fii kitaabihi kitaabkiisa lijlihi abcan ninka nabi maxamed loo eedeeyey calayhi salaa slaam isaga dartiis waya ninka asaga cabasa watawallaa an jaa'ahu alacmaa wamaa yudriika lacalahu yazaka faاntaqalat cindahu markaasay u wareegtay xaggiisa ay u wareegtay fa kuntu waxaan ahaaday aynada gabadhi faatima adacu mid dhigato iyaabii dharkayga ayaa dhigan jiray fa kuntu waxaan ahay adacu mid dhigto iyaabii dharkayga weyn cindahu agtiisa yani xijaabka weyna ayaan iska dhigi jiriyo waa dhar fuudaysan jiray xataa ankaxa ilaa aad u guuriyo rasul rasulka sal slam zacmad iyadaa sheegatay usaama ibn zayd radia allahu tacaala an canhu wa can abihi kadalik xadiidkan marka haweeneyda xaamilada inay nafaqo leedahay labadaa nin ayaa sheegeen faatimana nabiga usoo naqlay sal alla alay slam nabigeena arrintaayda uu rumeeyey markii aan marayna cabasa watawallaa an jaa'ahu lacma mararka qaar waxaa laga yaaba qofka inuu yara fududaysto waxyaabaha qaar nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meelaha lagu dhaleeceeyey markaad maraysa waa inaad ku marta rahba iyo waxaa weyaan weyneyn nabiga aad weyneynaysa oo nabiga usan kuula liidanaanin maxaa yeelay markuu ilaah yidhi subxana wa tacaala cabasa watawalla an jaa'ahu اlacma wamaa yudriika lacalahu yazaka aw yadakaru fatanfacu dikra ama man istagna faanta lahu tasada wamaa calayka anlaa yazaka waama man jaءaka yasca orda wahuwa yaksha faanta canhu talaha kalaa inaha tadkira marka xaaladaas waxay ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad rajo ugu qabay niminkan sanadiid quraysh quraysh raggooda madaxda ah oo culus ugaasyada ah oo laga dambeeyo inay islaamaan haddii ay muslimaanna maxaa ka dhalanay dadka ay madaxda ah inay soo islaamaan sida muxuu ahaa nimankii eh, reer ansaareedba markii dambe dhacday marka iyagiyaa u imaaday waxay dhaheen maxamedow waan ku dhegaysan lahen waana kaa ag dhowaan lahen laakiin mushkiladda waa isnaqana annaga dad ugaasi ah oo sharaf lah oo v i b ayaa nahay biluqatikum v i b ayaa nahay kadibna addoommihii aan la henay iyo wixii masaakiintaha ah, iyo jokorihii iyo wixiiaad maxaa nugu dhex wadaa oo tagtaa inaad dhex fadhiisiso annagana dad waxaas ka weyne waxaan nahay meelo sarsar iyo maqaam sare joogo soo hadda maanta kaba soo qaad maqaxadaan yaro kiyosiyada hadda waa ka dhamaadeen islii adaan ad arkaysaana maanta hoteelada noocan ay ku yeelaan kiyosi yaryar ayaa wax laga cuni jiray xataa haddii aad lacag haysato meel yaro maxaashaan muxuu ahaa baandhikada iyo rotiga ismariska ah laga cuno meel walba doqosho ay ahaan jirtay taa waa yaqaana akhyaarta marka raggaas muxuu ahaa madaxda hadda oo taqaanaanoo embiyada iyo m c eyada iyo wasarada iyo dadka xogaho muxuu ahaa yarjeebka kuusan iyo inay meelaha weli waxbaa ku dambay mogta weli meelaha kiisyada waa dambeeyaan inay kiisyada fadhiistaanoo kadib ay yihahdaan shaahi abriiqa weynay muxuu ahaa adbariyaha abriiq waa yihadeen abriiq intaa leego laba qof in lagu qaado loo baana mararka qaar shaah lagu karin jiri markaasa len loo geliyo meesha marka annaga dhammaantan waad geli jirna meesha yada oo halkaas mxuu ahaa culame caame iyo sahiir iyo kabiirba halkaas lagu xoroon jiray wax jabanna waa ahayd marka in meesha ay fadhiistaan oo tartiib ay eh, foomankan kuraastan saas u yeelo oo ay ku fadhiistaan ma yeelayaan maya waa dhibsanayaan ma rabaan kama dhegaysanayaan hadaad ku ballamaysa maanta oo tirado waxaad yeeli nin madax ama business man oo ragga weyn oo la yaqaan aad tirado waxaad yeeli meeshaan sabanka ama sigiska ah kioski yaro ku yeela ayaan mxu halkaasaan ka wada qadayn maanta alsgoni maanta makaa dhegaysani waa maya dabiicada binadanka ka samaysan tahay dadku marka waxaa weya waa tabaqaat waxay yidhahdeen maxamedow marka raggan jukoraha iyo raggan masaakiinta addomaha anaga aan lahaynay adna dhex fariisani ood nasiimaysaa marka waxaad yeelaysaa bal maalmo gooni ah oo anaga aan gooni markaad anaga nala hadli rabto waxaa iska reeb sidii aad nabiga marka raggii aad wakti ka qabsaday isagoo markii inta warkii aad u furay rajaynaya inay u islaamaan ibn um maktuub dool sii ah radi lahu ta oo mxuu aha kutuba oo meesha xataa aad ku socda aan aqoonin oo orda ay imaaday markaasaa wuxuu leeya yaa rasuula allah callimnii mima callamaka allah rasuulka alla waxaad ilaahay ku baray bar oo mxuu sheeg saas ma istaagay xaaladii marka ballanti raggan iyo hawsha uu rabay nabiga ka rajeeyay maxay ahayd in raggaa laga reebo oo si gooniya anad wax ugu sheeg kadibna nabiga arrinka u yar dhibsaday cabasa ilahay baa tilmaamay cabasa indhaha wejiga ayuu nabigeena tutubay calayhi salaa slaam watawallaa dhinac ayuu ula wuxuu u dhibsaday an jaahu lacma mar nabiga waxaa lagu eday waxaa weeyaan maxaad isaga kuwan aan diinta u joodin oon danta ka lahayn oo mutakabiriinta maxaad muxuu ahay aad weji u siini ninkaana aad muxuu ahaa orda oo diinta alla raadinaana aad waxaa weeyaan ugu jeesatay canaan adag ayaa nabiga la mari sal slm lidaalika nabigeena calayhi salaa slaam markuu raggaas arko wuu istaagi jiray ragga mustadcafiinta ahaa soo maha ninbaa marka hadalkaas marka canaanta lacananta nabiga adig kuma tal weligaana baabkaas tanqiis nabi maxamed qalbigaaga walaa abadan walaa wuxuu sameynaya nabigana ala slam waxay ahayd limaslaxat diin diintan ama hormartaa oo diintan la qaataa eyasitar yasa ibn maktuum ahayd maya ninbaa marka sheekh axmed shaakir ayaa ka warrami nin ka imaaday eh, aha aaha xusein oo waxaa weeyaan ayaa imaaday kadibna raggii meesha maamulaya ma jamaal cabdinaasir mise waxaa weeyaan mise waa kii kale ma aqaana xilligaas labada noo joogto mid ka mid a ayaa aad u soo dhoweeyey oo waxaa weyaan xaflad weyn u qabtay sarboon iyo halkaasu ka soo baxay oo faransiisku intuu ka imaaday ayaa dee muxuu aha ragga berigaas cidda meelahaas ka imaada wax weyna loo arki jiray markaas ayaa nin aad khaiib u ahay oona khaiib masjidaha a kelimo la siiyey markaasaa waxaa weeyaan hadal adduun iyo aakhira inay halaagta khatar ugu jiro adduun waa halagta lakin akhirana khatar ugu jiro ayuu ka dhawaaqay wuxuu yidhi maa cabasa walaa tawallaa lama jaa'ahu اlacma maa cabasa walaa tawallaa lama jaa'ahu اlacma madaxweynihi ujeeda meeshuu fadhiya mugta ku ammaanaya ma ma muxuu ahaa wejiga ma kodoodin mana jeesanin markuu ninkii indhaha la'aa oo sarboon ka soo baxa taha xusein u imaaday oo ka soo qaat b h d ka soo qaatay ma samaynin oo wasiir alawqaaf hatii laga dhig wasiir tacliim iyo haqaafa mise waa laga dhigay ninka asaga ahay sheekh axmed shaakir ma abihiisu ka soo naqlinaya mise isaga laftiskaa sheegi hadda aad iguma caddo indhahayga waxaan saaro yiri ninka asaga ahaa oo khatiibka ahaa oo ummadda u weynaayo inuu ilaahay dulay subxaana watacaala oo masaajida qaahiro caasimada qaahira meesha albaabka ah oo kabaha la dhigana ninkii oo fadhiyo oo dadka kabaha masaajid ku tukanaan kabahoodii qabana oo kabaha loo dhiiba lagu agtuurin kabii dhiiqadii u xilaa lagu agtuuri ood qabana oo kadibna markii muxuu ahaa la soo baxa kumi kumi loo tuura ayay meeg saaru yidhi ma arkaysaan dulligaas marka ilahay muxuu ku gaarsiiy nebi maxamed ayuu tacriid u samey sarbeeb ayuu nabigeena wax ugu sheegay macron maarata wax lagu dhigay macron walle wax sugaana weynin badana maarata wax lagu dhigay hal dharbaaxdayaa loo qaatay ya yacni weliba xamaas buu qaba usoo ordahay ma weyden raggan salaamu lahaa waxaa lagu yihi marka yacni jazaagaada iyo abaalkaada qeyb ka mid sii qaada wax weyn ay sugayaan marka qof kasta oo nebi maxamed ala sl slam afka ku taago ama qalbiga ku taaga duliga ma u dambayn hada wallah aclam w sal la sl abdi rasul mustafa